ama qof walba qeybta uu ka helay iyo sababaha uu kaga helay waxay noqon doontaa in sha allahu tacaala inaan saddex qodob u kala qaybiyo iyo hordhac yar qeybta koowaad suuradda iyo mawaadiicdeeda wax yar inaan ka tilmaamo iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyin badan oo addoommihiisa ku galladaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu xusay si gaar ah suuraddan qodobka labaadna waxaan ka tilmaami doonaa asbaabaha lagu mutaysanayo ama loogu kala tartamayo ama loogu kala dheeraynayo nicmooyinkaas iyo galladahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqiga iyo bani aadamka siiyey sidaa dadku ugu kala dheereeyaan iyo asbaabaha ay ku kasbadeen midda saddexaadna tusaalayaal kooban inaan ka soo qaado dadka iyo khalqiga iyo ummadaha siyaabaha ugu kala dheereeyey nicmooyinkaas la tilmaamay iyo kuwa haafilka ka ah qodob buu noqon doonaa in allahu tacaala hadalku ka horna waxaan jecla laba hordhac oo yaryar inaan ka hormariyo ama arada waa midda koowaad waxa weye wakti faadil ah wanaagsan baan ku jirnaa oo bishii shacbaan ayaa gurmaysa socota dheeraynaysa bishii ramadaanna inagu soo fool leedahay oo ayaamo kooban baa ka dhiman fursado weyn weeye labaduba bishaan shacbaan fursad weyn weeye acmaasha in qofku camalka saalixa ah ilaahay subxana wa tacaala ugu dhowaado waxayna gogoldhig u tahay gogolxaar bisha ramadaan ee bilaha ugu fadli badnayd oo soo socota oo ka dambeysa caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxay tiri nebigu calayh isalaatu salaam bilow aada u soomi jiray oo ka soon badnaa ma jirin bilaha bishan ramadaan bishan eh, ramadaan marka laga reebo bisha shacbaan wuxuuna sheegay nebigu alay slat slam dad badan ay haafil ka noqdaan waayo waxay u dhexaysaa laba bilood oo fadli badan bisha rajab oo kamid mid ah bilaha shurulxurumka ah waana bisha keligeeda hogoonida taagan afarta bilood ee ashhurulxurumka ah iyo bisha ramadaan oo bishii qur-aanku soo degay ee bishii soonka ah labadaas udhexaysa marka dad badani qaafil bay ka noqdaan ayuu yihi nebigu calayhi salaatu salaam marka acmaasha mashruuca ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey nebigiisu calayhi salaatu salaam inagu tirtirsiiyey noo caddeeyey waa acmaasha saalixa oo dhan hadday tahay salaada ilaalinteeda nawaafisheeda hadday tahay soonka hadday tahay sadaqada hadday tahay qur'aan kariimka akhrintiisa iyo acmaasha kale oo saalix ah oo badan inuu qofku badsado weeye acmaal kale oo makhsuus ah oo gaar ah oo la tilmaamay ma jirto ama habeenno gaar ah ama wakhtiyaal gaar ah oo bishan shacbaan ku soo aroortay ma jirto marka inaan ku dadaalno bishaas insha allahu tacaala una diyaar garowno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyo oo aan ka faa'iidaysano bisha ramadaan ee soo socota ee soo fool leh ilaahay baan subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu na gaarsiiyo kuwa sooma oo ka faa'iidaysta qoortooda naarta laga xoreeyana ilaahay subxaana watacaala tacaala uu naga dhigo midda labaad ama aragta labaad waxaa weeye qur-aanka kariimka ah walaalayaal sidaan ognahay waxa weeye minhaaj kaamilah ama dariiq ama nololeed oo kaamil ah wey dariiq nololeed ama hab nololeed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey bani aadam inay ku dhaqmaan oo ku hanuunaan ilaa qiyaami saaca ilaa inta saacaddu ay ka dhacayso wuxuu kaga duwan yahay kutubtii hore ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey waa kitaabka khaatimka ah awala oo u dambeeya ee ilaahay subxana wa tacaala waxaygu ku khaatimay midda labaad waxaa weeye waa kitaab ilaahay subxaana wa tacaala uu talagalay inuu joogo ilaa qiyaami saaca oo ka jawaabo wax walba oo bani aadamku u baahan yahay oo hanuun ah kitaab mubaaraga weeye وأنزلنا إلyka الذiكرa لتubayina للناasi ma نuzila إليه ilaahay subحaanaه wa taعaalى wuxuu ka dhigay tibyaanan لkuli شhay wax kasta inuu cadday wuxuu ilaahay subحaanaه wa taعaalى ka dhigay hanuun la raaco oo qaa'id ah oo hogaan ah wuxuu ilaahay subحaanaه wa taعaalى ka dhigay wacdi wuxuu ilaahay ka dhigay nidaam lagu dhaqmo yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaء lima fi الsuduur wa hudan wa raxmaة lilmuؤminiin wuxuu ilaahay ka dhigay naxariis wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء wa raxmaة lilmuؤminiin ilaahay subxana wa tacaala kitaabkaas isagoo ammaanaya isla qur-aanka dhexdiisa wuxuu yihi ina hada اlqur'aana yahdi lilatii hiya aqwى ويبشر الذين يعملون صالحاaت أن لهم أجرا كبيرا إلaهي سبحaaنه وتaعالى leeyahay إن hذا القرآن يهدي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين marka waa kitaab nolosha oo dhan wuxuu ilaahay subحaanaه وataعالى ku faaliyay dhammaan nolosha dadkan bani aadamka adduunkan ay u baahan yihiin hadday tahay midda caqiidada iyo waxaa la rumaynayo iyo sida ilaahay loogu xirnaanayo oo loo baranayo rabbi subxaanahu wa tacaala hadday tahay midda cibaadada iyo ilaahay sida loogu hoggaansamayo oo camalka saalixa loogu dhowaanayo hadday tahay midda qoyska iyo sidii qoys loo dhaqaayo sida loo guursanayo sida ilmaha loo tarbiyeynayo sida xaaska loola dhaqmayo nidaamkii guriga oo dhan buu ilaahay subxaana wa tacaala usustiisii ku dejiyey hadday tahay dadkaas xuquuqda ay kale leeyihiin hadday geeri timaado oo dhexda yimaado sida loogu kala qaybinayo hadday tahay xiriirka qoyskaasu hadduu yahay aabbaha iyo wixii ka sarreeyo awayaan iyo ilmaha iyo wixii ka hooseeya oo axfaad ah oo ilmaha la dhalaya iyo hadday tahay xaasaska iyo hadday tahay qaraabada sida loola dhaqmaayo iyo qaabka loola dhaqmaayo wuxuu ilaahi subxaanaه wa tacaala haddan ku bayaaniyey bulshada oo dhan qaabkay u dhaqmayso wuxuu ku dhameeyey alla subxaanaه wa dhaqaalahooda iyo noloshooda sida ay u maamulayaan dadku oo xalaasha iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u xalaaleeyey dhulka yaalla ay u cuni lahaayeen ya ayuha الnaas ya ayuha الadiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum biاlbaطil إila an takuna tijaaraة can taraadi minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima qaacidu asal suuqa sida looga dhaqmayo ganacsiga sida looga dhaqmayo xalaasha dadka siday u kala iibsanayaan oo u cunayaan ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku caddaynaya aayadahaas ka mid ah siday u kala qoranayaan siday u dhaqmayaan heshiisyada siday u gelayaan meelahay risqi ka raadinayaan waxaasoo dhan buu ilaahay subxaana wa tacala dhinacaas ku waafaqay maamulkooda nidaamkooda kala dambayntooda nabadgelyadooda siyaasaddooda xiriirkooda iyaga dhexdooda dadka muslimiinta ah iyaga iyo dadka kaleeto aan muslimka ahayn wuxuu u dhexay waxaasoo dhan ilaahay subxaanaه wa tacaala meel aan meelna looga baahnayn horumarka iyo bulshada iyo xadaarada iyo quruxda iyo nidaamka ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu ku faalayey wax ka dhiman ma laha laakiin qarniyadan dambe muslimiinta wax badan oo waxaa kaga dhacay ay kaga doorsoomeen oo aanay xagga kitaabka u doonan in badan waxaa laga yaabaa inay u doontaan qaarkood xagga caqiidada waa sax saan sheegnay ku jirta in badan waxaa laga yaabaa inay u doontaan xagga cibaadada waa sax way ku jirtaa waa ka mid in badan waxaa laga yaabaa inay u doontaan xagga dhaqanka qoyska waa sax iyaduna waa ka mid waxyaalaha qur-aan kuusoo degay oo faalaynay laakiin ma intaas keliya ma intaas keliya ummaddu siday u shaqaysan lahayd ma laga doonaa qur-aanka ma laga raadiya waa yarta dowladaha hay-adaha jaamacadaha muslimiintu ma ka raadiyaan qur-aanka kariimkaa siday u shaqaysan lahaayeen adduunka uga shaqaysan lahayen iska daaf aakhira maya waa yartaa in laga raadiyo waayo mar horaa ba la kala saaray mar hore ayaa la kala saaray hadaad doonayso qur-aanka inaad badato idhab ilaa kuliyat shariica haye ida kunta turiid الdunya idhab ilى kuliyat اlhandasa ayib ida kana handasaةu fi اlqur'an maada afcal seen sameeya haddii handasadii laftigeeda qur-aanku ka hadlayo engineeringa hadduu ka hadlayo maxaan samayn ya dembigii hadduu ka hadlaayo maxaan samayn agriculturekii iyo zaraacadii hadduu ka samayn maaa ka hadlaayo maxaan samayn aniga marka kuliyata zaraaca keliya ma diin maya dadka muslimiinta wixii way kala saareen halkaasna marin habow baa kaga yimid dadka muslimiinta ah waana meesha noloshoodu ay ka leexatay xadaaradoodiina ku baaba'day markay qur-aankii iyo noloshoodii kala saareen noloshoodii dhaqaale noloshoodii sanco noloshoodii maamul noloshoodii siyaasad markay kala saareen la yidhi kala saara ayay iyaguna waxay noqdeen fii waadin wاlqur'aanu fii waadin aakhar halkaasna waxaa ka soo baxay inay marka dad indhala-aan socda yihiin toosh ma haystaan tooshkaa ka maqan mugdi bay socdaan marka jibaaxayaan ya mugdi bay jibaaxayaan in badanoo muslimiintii markaa ka midi waxayna u dhiibteen hoggaankii siyaasaddii dhaqaalihii zaraacadii sancadii khayraadkii shaqadii nicmooyinka ilaahay adduunkan ka buuxiye ilaahay baa dhigay waxay u dhiibteen mid kaloo indhala isagu acma acma xagguu ku geyni marka qof indhala haddaad usha u dhiibato ya dee buu isna kugula dhici ya marka qur'aanka dib ha loo fiiriyaan leh aqoon waxaan leeyahay qur'aanka haddaadan soo dhex marin aqoontaadu macno ma yeelanayso brofesorka muslimkaa waxaan leeyahay haddaadan qur'aanka soo dhex marin oo aadan eegin takhasuskaagu noocu yahayba brofesornimadaadu waa kala dhiman tahay waxna ma tarayso muslimiinta badan dhaqaaleyahanka ama economiga ninka soo bartay waxaan leenahay ee jaamacadaha maadigaa kusoo bartay haddaadan qur-aanka soo marin ma fahmaysid dhaqaale si looga faa'idaysto muslimiintana uma faa'iideyn kartid waa habeenkii xalay ahaa oo tegey bay ka dhigantay inadan muslimiinta dhaqaalahooda kor u qaadi kara haddaadan qur-aanka soo dhex marin marka muxaadarada ujeeddadeedu waxaa weeye haddaad tahay dhaqaalayahan iyo haddaad tahay agriculture iyo haddaad tahay macallin tacliin dhiga iyo haddaad tahay sarifle iyo haddaad tahay warshadaale iyo haddaad tahay jilaabad badda ka soo jilaabado malayga ka soo gaado ama kalluun ka soo shaqeey hargeysa aan ku cunno waadan garanay meeluu ka yimi iyuu isu yahay xaalkiisa haddaad tahay kan ariga xoolaha dhaqo ama geela waxaan leenahay haddaadan soo marin qur'aanka sancadaas kama faa'iideyn karaysid mana fahmi karaysid waxaad u baahan tahay inaad qur-aanka u noqoto maqsuudka aan ka leenahay intaas wey inaan dib isugu noqono u noqono masdarka ama meesha laga qaadanayo laaska laga cabayo maaxid waa ceelka qur'aanka wey alkariim waxaan idin tusi doonaa inuu saas yahay hadda suuraddan suurad qur'aanka ka mid ah aan soo dooray muxaadaradanna aan soo dooray inaan kaga hadlo waxyaalaha nicmooyinka ilaahay subxaanaه wa tacaala oo ka hadlayo iyo sida loogu kala roonaaday ama dadku ugu kala dheereeyey suuradda aan doorannay saan sheegay waxaa weeye suuraة الnaxl waa suuradda lix iyo tobnaad musxafka tartiibkiisa maragaad kor ka soo bilowdo suuraة الfaatixa albaqara alcimraan الnisaa almaa'ida alancaam alacraaf alanfaal atawba hoos socoto waa suuradda lix iyo tobnaad boqol iyo siddeed iyo labaatan aayadoodna way ka koobanta tafaasiirteeda waxaad iyadoo kaamila ka dhegaysanaysaan culimada mufasiriinta ah anu ma fasiraayo suuradda tafsiir maaha dersu waxaad ka dhegaysanaysaan sheekh cumar faaruq sheekh maxamed cumar dirir sheekh maxamed umar iyo shuukhda la midka ad ka dhegaysanaysaan culimadaad ka dhegaysanaysaan tafsiirkeeda <clears throat> waa boqol iyo siddeed iyo labaatan aayadood wey waana suuradda lix iyo tobnaad waxayna ku magacaaban tahay annaxl shiniday ku magacaaban tahay waana aayad ku jirta hal aayad ayaa magacaa loogu daray wawxaa rabuka ilى الnaxli an اtakidii min aljibaali buyuuta wa min الshajari wa mima yacrishuun uma kulii min kuli amaraati faslukii ulula subula rabbiki ulula yakruju min buطuniha sharaabu mukhtalifu alwaan fiihi shifaaءu linnaas ina fii dalika laaayata liqowmi yatafakkaruun waataan hadda sheegeynay qofkii u malaynayay qur-aanku inuu keliya caqiidada keliya iyo loo doono haddaad tahay qof ama ganacsade ama ra'iis ama wasiir ama aqoon-yahan ama dhaqaalayahan ama oo aadan garanayn xikmadda ummaddan ilaahay subxana wa tacaala meeshaan ku sheegay adduunkuna maanta ku tartamo oo ah shinnida oo ah midda samaynaysa malabka oo aan ka maqnayn miisaska inuu wax ku cunno aan ka maqnayn laakiin ma og tahay qaadada yarta ah ee aada malabka ah ad canjeelada ku darsanayso ama laxox ya imise shinni baa ka soo shaqaysay cimrigeedase imisay ku baabiisay ya waa one spoonful hal malcaqad ama hal qaado oo malabka miiska kuu saaran adiga aad ku darsanayso laxooy ama rootiga aad ku darsanayso ya halkaas qaato halkaa qaato ugu yaraa saddex boqol oo shinni ah baa ka shaqaysa qaadada keliya cimrigeeda oo dhan cimrigeeda oo dhan intay jirayso iyadu maa lix wiig inay jirto ilaa siddeed wiig asbuuع waxay ka shaqeysaa qaadadaas malabka adiga aada cuni lahayd miiska lagu soo saari lahay ka shaqeysaa waxayna ka doontaa in ka badan laba milyan oo geed ubaxooda inay ka soo qaadto waxay socotaa maalin shan iyo toban mayl ilaa soddon mayl in ka badan si ay usoo ururiso ubaxaas ay kugu dari lahayd oo kaaga soo saari lahayd qaadada malabka ah ee adiga lagugu keenayo qur-aanku maka sheekeynaa shaqo marka mase kama sheekeyna cilmi maka sheekeynaya mase kama sheekeyna saa u shaqaysan lahayd maka sheekeynaya mase kuma tusaya mase kuma tuso haddaad kaa qaafil ka tahay sidee baad adduunka uga shaqaysanaysaa iska dhaafba aakhire adduunka sidaad uga shaqaysanaysaa haddaadan qur-aanka fahmi waxaan shaki ku jirin inaadan adduunka xataa ka shaqaysan karin shaki kama jiro waxaana idinku daliila muslimiintu markay ka tageen qur-aanka adduunkii way ku dib suxmaha dhammaan konton iyo saddex wadan oo muslimiina ah. maanta dhammaantood waxaa loo yaqaanaa alcaalam الthalith third world sax ma tahay mise maa iyadoo ay ku jirto dowladaha ugu qanisan ee ugu batrool badan ayaa haddana waxay dhammaantood isku yihiin adduwal annaamiya almutakhalifa hal gaari ma sameeyaan hal diyaarad ma sameeyaan hal saaruukh ma sameeyaan wixii ka hooseeyana iska badhaa jaamacada adduunka ugu fiican looma doonto maxaa dhacay sababtu maxay tahay akbaru sababin waxaa weeye masdarkii cilmiga wayba ka tageen maay maxay hormaraan xaggey ku hormari qur-aankiiba kata maba yaqaanaa dadkooda madaxda dadkooda siyaasadda maamula dadkooda jaamacadaha iyo aqoon-yahanka ah in badan oo ka midii waaba kaafil bay ka tahay qur-aankii iyo asbaabtii markaa horumarka iyo cilmiga iyo waxqabsashada iyo shaqaysiga saas darteed waa tusaale suuraddaasu boqol iyo siddeed iyo labaatanka aayadooda ah. maqsuudkeedu waxaa weeye qur'aanka oo dhan sida uu yahay horta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon inaad u noqoto u hoggaansan qur'aanku kitaabu hidaaya laakiin hidaayadaas buu wuxuu marayaa aayaad badan iyo wax badan inuu kutuso oo kale saas darteed suuraddu waxay ku bilaabataa taqwada ilaahay oo lagu xusuusinayo iyo towxiidka ilahay subaa ataa amru اllahi falaa tastacjiluu subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun yunazilu اlmalaa'ikaةa bالruuxi min amrihi calى man yashaau min cibaadih an andiruu andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana faاtaquu ayad saasay ku bilaabtaa waxay ku dhammaataa in اllaha maعa اladiina اtaqw wاladiina hum muxsinuun taqway ku bilaabata taqway ku dhamaata ilaahay ka baq oo waddadiisa raac waad liibaanaysaa wuxuu xarimayna ka har waad liibaanaysaa waxay ku dhammaanaysaa sidaas oo kale inta u dhaxaysa ayaa faallo badan markaa lagu siinaya qodobkaas un baa lagu faallaynaya marba dhinac lagaa tusi marka waxaa ka mid ah in lagaa tuso nicmooyinka ilaahay uu ku siiyey maxaad u caabudaysaa keligiis ilahay wuu kugu galladaysta de nicmooyinka aad cunayso dhan khaasatan waa caama isaga ku siiyey saas darteed bay mudan tahay inay isaga caabuddo oo isaga u hoggaansanto oo isaga ka cabsato oo isaga raacdo oo nidaamkiisa raacdo heer kastoo aada mujtamaca ka joogto maxaa dhacay isagaa nicmooyinkan ku siiyey dhan kale waxay kaa tusaysaa ma nacas baa tahay miyaadan indha lahayn miyaadan dhega lahayn miyaadan arkahayn waxa uu abuuray aayaadkiisa miyaadan u jeedin habeen iyo maalin ya wallaahu akhrajakum aayadaaba ku jirta min buطuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlaf'idata lacalakum tashkuruun muxuu indhaha kugu sameeyey muxuu dhegahan kugu dalooliyey muxuu caqligan kugu sameeyey litashkurahu walitacrifa hadihi alaayaat aayaadkaas hareerahaagaana inaad ogaato saas darteed aayadaha ugu waaweyn shan iyo tobanka aayadood ugu horeysa aan soo qaadan shan iyo tobanka aayadood aan soo qaadan u horeeya ilaahay saan sheegnay subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay ataa amru اllahi falaa tastacjiluuh سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون كدب آياتك كتصاقوا بلا أمرك دليل أوه إذا سي كليس راعضه كليس هنون كقاضته khalaqa الsamaawaati wاlأrضa bاlxaq tacaalى camaa yushrikuun warsamadan iyo dhulkan waa laba aayadood oo ilaahay wax badan soo celceliyo in ka badan shan boqol oo goor buu ilaahay soo celcelinaya mid walba samaawaat walard malaa yacni miyaa loo soo celcelinayaa maya waa labada aayadooda ugu waaweyn oo aada u jeedood arkayso indhahaagu arkayaan haddaad tahay bani aadamkan yarkaa ee dhibka badan ee miskiinka ah ee daciifka ah ee haddana lurka badan laga fadhiin karin ya sida aayaduhuba teegay aayaduhu sheegaya wax kaa daciifsanna male wax kaa muran badanna male ya khalaqa الsamaawaati wاlأrضa bاlxaq tacaalى cama yushrikuun khalaqa الإnsaana min nuطfة fإda huwa khasiim mubin subxaan الlah war miyaadan ujeedin aayadaankaa waaweyn xaggeed murankaaga m muxuu yah murankaaga maxaad ku murmi ilaahay baad ka murmi oo cibaadadiisaad ka murmi oo raacitaanka manajkiisaad ka murmi oo kan xataa ka xishooda inuu yidhaahdo ilaahay cabdina waxuu leeyahay dee qur-aanku waa sax waa kitaabkeenii waa ku cibaadaysanaynaa laakiin dhaqaalihii miyaan ka raadinaynaa siyaasaddii miyaan ka raadinaynaa qur-aanka kitaab siyaasad maaha kitaab quraan kitaab maaha sanca maaha kitaab nidaam maaha kitaab dastuur maaha kitaab bahalki maaha qaanuun maaha low maaha international low maaha bele bele bele bele bele maaha waxaasu akrin waa muranka laguu sheegaayo faidaa huwa khasiimu mubiin kadibna ilaahay subxaana wa tacaala aayado kaloo badan nicmooyin kamid ah, u galay markaa nicmooyinka uu siiyey خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها أنعامtu ma taqaanin waa maxay أنعaamtu نicmoleydu geel iyo arigii loda soo ma hadi الأنعاam naعam geel soo malihin inaga ilahay un baana siiyey isagoo socdo ordayo un baan aragnay xagan ka kan inaga والأنعاama خلقها isaga lakum idinku lakum fiiha difun wamanaafic wa minha taأkuluun war hilib geelka ii keeniyo ma raba hilib ari ya wa minha taأkuluun wlakum fiiha jamaalu xiina turiixuuna waxiina tasraxuun wataxmilu ahqaalakum ilaa baladi lam takunuu baaligiihi ilaa bishiq شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيها هو الذي أنزل من السماء ماء لكم في منه شراب ومنه تسيمون يوم منه شجر وفيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إلaahay سubحaanaه وataعالى halkaa wuxuu kaga hadlaya biyihii gaaladu waxay u yaqaaneen water resources maxaa loo yaqaan ya water resources bay dhaha yaa samada ka soo dejiyey waladii أنزla min السamaaءi mاء lakum minhu شharaab وminhu شhaجaر fiihi tusiimun وminhu شhaجaر fiihi tusiimuun maxay tahay afka qalaad iyo kuliyadaha haddaad wax ku barataan zaraacada waxaa loo yaqaanaa grace soo maaha xooluhu waxay cunaan cawska ama geedaha ay geeduhu cunaan daaq ay cunayaan daaq idinkana waa ka cabaysaan xoolihiinina way daaqayaan soo maaha kadib ilaahay subxaanaه wa tacaala habeenkii iyo maalintii maxaa dhacay beerahan iyo geedahan laftigooda u baahan iska daaf adige سخر لكم الليل والنهاar والشhمس والقمر والنجوم مسخرaaت بأمره maxaa dhacay habeenka waa u baahanay maalintana u baahanay qoraxdana u baahanay dayaxna u baahanay annaga u baahan xooleenna u baahan dhulkaa u baahan beertaa u baahan biyaha u baahan isagaa noo sakhira marka majaanan free free of charge ya سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ها إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعقلون يتفكرون يذكرون ها kulligeed waxay ku saabsan tahay ta'amul iyo caqli iyo feker iyo fahm miyaad dhoohan tahay ma dhoox baa tahay baa lagu leeyahay faham waxaa laguu sheegay marka xoolihii baa laga soo hadlay nicmooladii kadib waxaa lagu xejiyey beerihii iyo geedihii iyo dhulkii iyo biyihii kadibna ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku xejiyey samadii iyo cirkii iyo habeenkii iyo maalintii iyo qoraxdii ay u baahnaayeen kadibna wuxuu ku xejiyey ilaahay subxana wamaa dara lakum fi اlardi mukhtalifan alwaano iyo khayraad kale oo badan oo dhulka ku jira maxaa dhuxula maxaa macdana maxaa dahaba maxaa balabala o oh, tiri adugu intaa tirin kartaba tiri wamaa dara'a lakum fi lardi mukhtalifan alwaan kala midab kadib haddana waxaa la galay badii xaggeed wa huwa aladii sakara albaxra isaga mid walba isagaa soo saqranayna isagaa isagaa sakhiray badda isagaa sakhiray geedaha isagaa sakhiray biyaha isagaa sakhiray beeraha xoolaha isagaas wailaa wallaahi naynaan ratiga hadduu inagu kaco aynaanba qaban karnayn cunina karnayn hilibkiisa <laughs> hilibgeel ii keen ma aadan odhan lahayn haddii lagugu diro ma soo qaban karti markaad usoo dhawaataba dhuunta intuu kugu dhifta wuxuu kaa tuuri lahaa rabsiya agteeda naba lagu arkeenba marka ilaahay baa sakhiray subxaanahu kadibna badda badda laftigeeda laguma socon kareen haddaanu ilaahay sakhirin maraakiibtuna ma mari kari lahayn ma mari kari lahayn bidaacana ma qaadi kari lahayn alaabtan iyo kabahaan wiilashaan halkaan dukaamadan ay ku iibinayaana china lagama keeni kari lahayn ma laga keeni kari lahayn ma laga keeni kari lahayn maraakiib baa lagu keena alaabtan ma lagu keeni kari lahayn wa huwa aladii sakhara albaxra litaakuluu minhu laba arrin wey markaa baddii khayraadka laga qaadanayo iyo shaqada laga faaidaysanayo nicmada laga faaidaysanayo sakr اlbaحra litaakuluu minhu laxma طariya horta sea food baad kala soo baxaysaa anwaac kala duwan leh maxaa kalluuna maxaa shrimbia maxaa lobster maxaa kada bla bla bla tri ya waxaa kaloo lagala soo baxaya xilyata talbasuunahaa luul iyo dhan alaab qurux badan baa lagala soo baxayo isku qurxisaan saddex badii waxaa tara lfulka mawaakhira fiihi ya ayado kale ilaahay subxana tacaala wuxuu leeyahay iisheeg maraakiibta markay ahayd kal aclaam buuro oo kaleeto hadda markaaad fiiriso sawirada ama filimada fiiri maraakiibta waaweyn oo boqolka kun oo tan qaada buur socotaad u malaynaysaa badda dhexdeeda socota ya ya wa aayaatihi aljawaari fi lbaxri kaalaam kalaclaam waa kaljibaal bay socota mawjed buur socotaad u malaynaysa waa containaray ambaarsanta wtara اfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlihi tijaariga ganacsigaa la raadina midaa china usocda hong kong usocda inta usocda tailand usocda turkiya usocda bila agga laga keenay agga laga soo qaaday agga laga qaada litabtaguu min fadlihi lagu soo koobay intaan ganacsigaasun baad kala faa'idaysanaysaan litabtaguu min fadlihi walacalakum tashkuruun markaa شhan iyo tobanka aayadood iyo aayadda ka dambaysa oo alqى fi اlardi rawaasi an tamida bikum buurihii wey ya an tamida bikum wa anhaara webiyana wuu nooga jeexay wa subulan iyo waddooyin aan marron dhul banaana haddii dhulka uu ahaan lahaa dhul waxaa jira waddamada qaarkood buuraha dhulka oo dhan eriyada oo dhan dhulkaas waxaa laga yaabaa boqol kiiba afartan boqol kiiba afartan dhulkaas inuu yahay sukur sidaa u taagtaagan oo seef aad u malanayso gacanta ku jaraysa ada lugta ku jaraysa haddaad kuma istaagi karti ma mari karti waddan ma mari karto xoolo ma mari karaan bani aadamna ma mari karo hadduu buuraha dhan saa ka dhigi laha ama dhulka dhan saa ka dhigi laha ka waran ya wاlarda farashnaaha farashnaaha farashnaaha fanicma almaahiduun marka shan iyo tobankaas waxaa laga hadlay nicmooyinkii xoolaha waxaa laga hadlay nicmooyinkii badda waxaa laga hadlay nicmooyinkii dhulka iyo beeraha waxaa laga hadlay kuwii biyaha waxaan ka tiriyey shan iyo toban nicmo samada iyo dhulka oo xaq lagu abuuray abuurka insaanka oo isaguna nicmaha ilaahayna abuuray nicmoleyda oo dugaal iyo manaafic iyo caano iyo hilib iyo dhogortooda dhar laga dhigto iyo alaab iyo bustayaal qurux iyo jamaal Eh, gaadiid ay noqonayso eh, fardaha iyo baqasha iyo dameeraha iyo eh, kuwo kaloo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray gadaasha biyaha nicmada miraha dadku cunaya oo kala duwan alacnaaba min kuli amaraat waxaa ka mid ah, daaqa xoolaha waxaa ka mid ah, iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa iyo ah, macaadinta iyo khayraadka dhulka ku jira iyo bura waxaa ka mida ah nicmooyinka ilaahay ku tilmaamayo suuradan eh, maraakiibta iyo ganacsiga badda waxaa ka mida ah badda iyo waa lagala helo waa laga helo lagala soo baxo haday tahay kalluun iyo jawaahir kale iyo macaadin kale waxaa ka mid a ah buuraha iyo webiyada iyo wadooyinka ilaahay subxana wa taala noogu sameeyey shan iyo toban nicmo wey shan iyo tobanka aayadood kaanama kulli aaya ay ka hadlayso nicmo marka waxaa la leeyahay waxaasoo nicmooyinah ayaan idin siiyey idinkaana idin meligsiiyey waana free raadsada lasoo baxa cuna caba bas ku shukriya ilaahay subxaana wa tacaala eh, taas waa nicmooyinka waxaan ka tilmaamayey